wayansurah nin u hiilya buu ahaa wa kaanat quraysh taxtarimuh qurayshna aad bay u ixtiraami jirtay oo nin wuxuu ahaa culayskiisa ku leh marka socially loo baxro quraysh dhexdooda waqad jaءa zucamaa'uhaa xiina xadarathu اlwafaa abu طaalib marka maadaama uu dadaalka uu muujiyey rasuulka sal lla ly slm garabkiisa uu taagnaa inta uu ilaalinayay sababta uu ilaalinaya wax kalean aanay ahayn qaraabadaa ka dhexaysay maxaa yeele biological uncle buu ahaa adeer oo biologicala buu ahaa ma ahayn ay cam ma ahayn aad buu marka u ilaalinayay marka waxaa dhacday markii abu aalib la gaaray laxdadii ugu dambaysay oo xaraaruga uu noqday oo naftu ay ka bixi rabto rasuulka sal allah alay waslam uu isleeyahy allah ilahay fursad baa meeshan ahaatay ah in abu aalibin loo laqinay kelimatu laa ilaaha ila allah moxamedun rasuulullah qofka kan intaa ku wanaajiyey oo intaa ku soo hayay intaa hore iyo gadaal kuu waday maanta wuxuu mutaystay hadiyada keliya aad u qadimi kartid inay noqoto inaad u qallaqantid kelimatu laa ilaha illa allah kadibna uu ku biiray gurubkii la yidhi man qaala laa ilaha illa dakhala aljanna intaaba alla ilahay maanta kugu dhow intaa markii la gaaray ayaa waxaa dhacay sida soo socda ayaa dhacday waqad jaءa zucamaa'uhaa xiina xadarat اlwafaa niman zucamaa'u quraysh baa u yimid markii geerida ay ku timid abu طaalib faxaraduu aba طaalibin cala اlistimsaaki bidiinih wacadama اdukhuuli fi اlislaami qaa'iliin markaasi waxay ku guubaabiyeen oo ku booriyeen ninka abu طaalibin leeyahay inuu diinkiisa awooyaashii uu ka dhexlay isaga dheganaado islaamkana aanu gelin waxayna ku dhaheen sida soo socota atargabu can millati cabdilmuطalib ma haddaad niyow ka leexanaysaa oo ka tegaysaa diintii cabdilmuطalib inta aad ku soo taagneeda abka abla iska dhexlay ma haddaad ka tegaysaa wa carada calayhi rasuulu اllahi sal lla alay slam alislaama qaa'ilan rasuulkana xaggaasuu kaga gurayaa marka islaamkii isagoo leh qul laa ilaha ila allahu ashhadu laka biha yowma alqiyaama war waxaad tidhahdaa laa ilaha illa allah dha abu taalibo ana yowma alqiyaama ayaan markhaati kaga noqonaya ilahi subxana wa tacala agtiisa faqaala abu aalib abu aalib marka wuxuu yidhi lowlaa an tuciiranii biha qurayshun quraysh haddaanay ugu ciib inay ugu ceebayso haddaanan ka baqayn yaquuluuna inamaa xamalahu calayha aljazacu iyagoo ileh abu aalib ma islaameena islaamka waxa ku bixiyey argagax uu argagaxay haddaanan taa ka baqanayn la aqrartu biha caynak indhahaaga indhahaagaan ku qaboojin lahaa kelimaddii waan dhihi lahaa waa marka rasuulka sal alla alay wasalam markuu aad iyo aad arrinkan ugaga murugooday faأnzla allahu tacaala ilahay wuxuu soo dejiyey inaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa adigu nebi maxamedow qofkaad adigu jeceshahay ma hanuunin kartid lakiin ilahi subxana wa tacala baa hanuunin kara lakiin qofkaanaan jeclaaday hebel baa ii wanaagsan iyo hebel baa ixiga taa wax laguma hanuuniya waa tan la yidhi idan abu aalib maxaa u diiday marka islaamka waxaa u diiday hal shay wuxuu leeya waxaan ka baqayaa anigoo nin weyna oo qurayshu ay maanta ixtiraamkan idlaadkan u hayso oo intaana kusoo dhex jiray in la yidhaahdo abu taalib last minute daqiiqada ugu dambaysay markii la soo gaaray buu argagax u argagaxay iyo baqdin uu baqay buu kelimadii yidhi marka waxaan diidayaa meeshii dhima ceebraab saanan u noqon inaan tago iyadoo aanu markaa saliim aan ahay intaabuu marka kaga tegey allah subxaana wa tacalana wuxuu leey innaka laa tahdii man axbabta walaakin allah yahdii man yashaa aayaddan waxay tilmaantay waxaa lagu magacaabay hidaaya hidaayadu waa labo ayaddan waxay leedahay innaka la tahdii ma hanuunin kartid ayad kalena waxay leedahay tahdii man tashaau ila siraatin mustaqiim adaa ku hanuuniya ayaddanna waxay leedahay la tahdii ma hanuuninaysid labada ayadood marka isku shaqo maaha hidaayadu waa labo hidaayatu bayaanin in dadka wax loo caddeeyo waa hidaayo iyo hidaayatu tawfiiqin wixii dadka aad u caddaysay inuu ilahi subxana wa tacala qulubtooda geliyo marka nebi maxamed sala allah alay slam dowrkiisa wuxuu ku egyahay uun keliya hidaayatu bayaan inuu caddeeyo yidhahdo war xaqina waa kan baatilkana waa kan waa tan ilaahay qur'anka uu ku leey wahadaynaahu insaankii waxaan u caddaynay annajdayn labada wadood baan u caddaynay waxa la yidhi waddadanna naar bay ku geynaysaa waddadanna jannay ku geynaysaa waa loo caddeeyey labada xaladood marka kelimat alhidaaya hunaa bimacna atibyaan waatabyiin caddayn weeye marka inaka laa tahdii ay hidaayata tawfiiqin ma kartid nebi maxamedow oo gacantaada kuma jirto laakiin waxaad kartaa hidaayata bayaanin baad kartaa waad caddayn kartaa wey laqad kanat afkaaru اljaahiliyati rasikhan raasikhatan fi caqli abi طaalib afkaartii jaahiliga ahayd waxay ahayd mid iyadu ku gomadaysatay abu طaalib maankiisa oo aanan ka zuulin walam yatamakan min tagyiiriha mana mana aanu makansan umana aanay suurtoobin marka inuu bedelo fa huwa isaga abu طaalib markaan taxliilino shaykhun nin da'a weeye kabiirun aad u weyn yascub عليه تغيير fikrihi waxaa ku adag inuu bedelo fakerkiisa وما ألفه can aabaa'ihi iyo wuxuu caado ahaan ugaga dhaxlay abka ab ugaga dhaxlay aabayoogiis ugaga dhaxlay وكان أقرانه aqraanuhu وقت waqta ixtidaarih dadkii isaga la filkahaa asaagii ahaana goobjoog bay ahayn markuu xaraaruga isagu ahaa fa faaharuu calayhi khawfan min shuyuuci khabari islaami markaasay aad iyo aad u saameeyeen iyagoo ka baqaya inuu baaho oo faafo abu aalib islaamkiisa wa taahiiri dalika calaa qowmihi iraadka xun ee arrinkaa uu ku yeelan kara dadka ninkii weynaa abu aalib baa islaamay khabarkaasoo baaho fardabaxsada ka waran maanta qoraysh oo dhan marka isla dhex qaaday khabar sahlan marka maaha waxaa laga yaabaa inuu soo rujisto amaba uu gacanta kusoo dhufto intaasoo qof inuu islaamka marka kusoo dabaalaa suurtagala tii iyagoo marka ka aad iyo aad ugaga digtoon bay waxay isku dayeen wax alla wixii ay samayn karaan bay dul awood kastay dul saareen abu aalib si uusan u aqbalin kelimatu laa ilaha ila allahu ilahi subxaana wa tacaalana ma waafajino habkaasoo marka ku dhintay idan intaynan gudagelin ama aynaan gudbin qabarkan iyo taxliilka waxaan rabaa inaan kala baxna darsi rasuulka sal alla alay wasalam waa shaksi meeshuu taagan yahay sariirtii meydkuu saaran yahay abu aalib waa xaraarigoo lugaha la ysugu duwayaa waa xaalaad aad iyo aad u daran intana waxaa taagan raggii lagu magacaabay almala rag waaweyn oo rugacaddo ah oo la yaqaan oo muuqmuuqda oo ka tilmaaman bayna awsaati qurayshin meeshay safan yihiin yacni dad sahlanna maaha dadka laga hadlaya waa raggii zucamada ahaa dad caadiya meesha ma fadhiyaan waxaa laga yaaba dadkoodii inuu tobaneeyo kor u dhaafo rasuulkana meeshuu taagan yahay rasuulka isma dhihin sala allahu calayh wasalam mar haddii intaanoo qof ay fakarkooda ku shubayaan kaaga ma suurtoobe maxamed oo iska aamusa ninka kan intaana waad ku soo daashay haddana raggiiba last minute meesha taagan wasle fakarkii uu soo noqonaya ma quusan rasuulka sal alla alay waslam bal kelmaddiisuu sheegtay iyaguna tooday sheegteen cala alaqal wuxuu rasuulka sal alay slm awood u yeeshay inuu guto mas-uuliyaddii ilahi subxana wa tacala saare arrinkan wuxuu darsi u yahay dadkeenan meelaha jooga oo ah oo aan mar walbaba ka fakarno sidii aan u tarbiyayn lahayn ciyaalka ama da'yarta madax hadda soo qaaday waxyaabaha ugu daran oo badanaa aan cudurdaar ka dhigana waxaa ugu weyn inaan niraaho maalan ciyaalkan baanahaagay aadaan iskuullay aadaan jaamicad bay aadaan fakar baa marka lagu soo shubaa mar haddii afkaar fara badan madaxooda loogu soo laga buuxiyo innagana marka dowrkeena marka uu dhammaado meel wax laga qaban kara markaa malaha laha ha gaabinin taada adiga gudo natiijada khasab maaha inay positive kuu noqoto sida adiga rabtid inay noqoto khasab maaha meeshan arag rasuulka sala allahu calayh wasalam way u suurtoobi weyda laakiin aqri xadiidkii dheeraa ee muslim markii ninkii ghulaamkii yaraa ee u dhexeeya laba nin oo brofesoriin oon sahlanayn midna sixirkuu ku tegey waa nin aad iyo aad u daran ninna raahibuu ahaa oo yaqiin un keliya ilahi subxana wa tacala dadka sida loogu xiro wax kale ma oqoon kanna wuu tagaa subaxii waxbaa lagu soo shubaa kanna galabtiiba uu taga waxbaa lagu shubaa kanna waa wixii kan lagu soo shubu ka shubaa kanna wixii lagu soo shubu ka shubaa intuu u dhexeeyey intuu aaday intuu aaday aakhirkii guulaystay waxaa guulaystay ninkii raahibkaa bimacnaa weligaa marka aad shiraac ku jirtid ama looltan markaad ku jirtid xag fikri xag siyaasadeed xag dhaqaal dhankuu doonaba ha noqdee you name it ma ayi majaal min majaalaati alxayaa qofka muslimka markuu isdhiibo unbaa laga badin karaa lakiin rasuulka sala allahu aleyh wasalam cala aqal horena wuu ugu soo sheegay maantana kelimadii uu ka oogay iyadoo mugdi aanan hayn buu kaga tegay cala almuxajati albaydaa adigu dowrkaaga gudo laakiin innaga waxaan leenahay waxaa lagu magacaabay hidaayatu bayaanin tawfiiqdana ilahay baa iskale lagaba yaabe kelmad yaroo subaxii aad ilmaha markay madrasada aadaen aad ku tihaahdid iyo markay soo laabtaan inay kun jarab ka raad amaba ka saamayn badan tahay kelimaad fara badan oo lagu dul aqriyay iyo buugag lagu dul aqriyey iyo jaamacad marka ay ka soo baxeen idan yaan la quusanin mar walbaba ilahi subxana wa tacala sunantiisu waa sidaasi wa ama ma naqalahu ibnu isxaaqin min ana alcabaasa nadara ila abi طaalib yuxariku shafatayh faqala lirasuuli اllahi sala اlه alay slm ya bna akhi wallahi laqad qala akhi اlkalimata alati amartahu an yaqulaha faqala rasulu اllahi sal ly slm lam asmac fahuwa khabaru la yasix hadal waxaa soo arooray uu soo naqlay ibnu isxaaq oo leh cabaas baa meesha joogay markaasuu wuxuu indhaha la raacay markuu rasuulka sal ly sl u lahaa qul laa ilaaha ila allah kelimatun axaaju biha cinda allah markuu lahaa ayuu abu cabaas wuxuu yidhi waxaan arkay iyadoo abu aalib uu nuuxnuuxinayo labadiisa bishimood uu nuuxnuuxinayo markaasuu rasuulka sal alla alay slm cabaas baa wuxuu la hadlay rasuulkuu la hadlay wuxuu ku yidhi yabna akhi wiilkan adaarka u ahyow wallahi laqad qaala akhi alkalima alatii amartahu an yaquulaha walaalkay abu aalib kelimadii aad tiri inuu ku dhawaaqo laa ilaha illah wuu yidhi anaa arkay furuurtiisa dhaqdhaqaaqaysa waatan eh, labadiis bishimood ay saa isu galeen faqaala rasuulu sal ly slm faqala rasul lah sal ly slm rasuulkana uu yidhi lam asmac aniga ma maqlin waxaan adigu umbaad maqleen lakiin anigay kuma soo dhicin hadalka sidaasoo kalea ah, ibnu isxaaq uu soo wariyey kutubtana ku qoran fa huwa khabarun laa yasix waa khabar aanan saxi ahayn idan waxaan leenahay rasuulka sal la alay slam macnaheedu maaha in iyadoo cabaasna meesha uu taagan yahay abu aalibna uu la soo taagan yahay laa ilaha ila allahu carabku ama uu dhaqdhaqaajinay labadiisa bishimood inuu rasuulka uu difiro uu dafiro uu diido khabarkaasu khabar marka ah saxii maaha bal riwaayaddii bukhaari waxay ahayd isagoo yidhi huwa calaa millati cabdilmuطalib diintaabuu maanta ku dhimanayaa buu yidhi diin aan ka leexan kara maaha diin soo jireen baa ahayd horey u soo jirtay soo jirta ahayd diin aan ka dhexla abka ab ba ahayd kaabiran can kaabir maantana tii baan ku dhimanaya tii buu marka ku dhintay mana aanu ka leexan wa calaa ayati xaalin wuxuu arrinku ahaadaba faina mowtahu afqada rasuula اllahi sal اlla alay slam sanadan kabiiran geeridii uu geeriyooday abu aalib rasuulka sal alla alay slam yani cudud weyn iyo sanad weyn iyo ku tiirsanaan weyn buu rasulka sal ly slm meeshaas ku waayey falam yacud banu haashimin mustacidiina bacdahu litaqdiimi nafsi اlqadr min alximaayati lima usiibahu min adraarin maadiyati wa nafsiya sidaa darteed waxaa la yidhi markii abu aalib meesha uu ka baxay reer banu haashim diyaar umayaan ahayn inay rasuulka sala allahu alayh wasalam u qadimaan qadar la mida qadarkii ilaalin uu ilaalinaya abu aalib intii abu aalib nebiga sal ly slm uu galay awood umayaan lahayn reer bani haashim inay rasuulka sal lay slam u qabtaan maxaa dhacay lima yusiibu min adraarin maadiyat wanafsiya maxaa yaele abu aalib lamay mid ahayn waxaa ku yimid marka adraar dhibaatooyin fara badan oo materiyal ah iyo mid waxaa ku timid iyo psychology ah oo nafsiya intuba isugu tagtay kama tabayana min xadiiثati اlmuqaطaca arrinkaana waxaa muujinaya go-doonkii marka lagu soo gray reer bani haashim marka ka reer reer ahaan rasuulka waxba uma qaban karaan oo hadday wax qaban karaan muqaaطacada laguma soo rogeen iyagu marka waa qayb ka mida bulshadan maanta meesha degan waa qayb qoraysh ka mida waa dadka deegaanka maka markaa degan hadday iswaalaan waxaa ku filan sidii hadda loo galay in loo galo saddex sano marka mayan gaarin heer ay nebiga sal alla alay wasalam u gargaaraan oo garabkiisa ay istaagaan abu aalibse intuu samayn karo marka uu sameeyey waqad tajallaa dalik arrinkaana waxaa muujinaya inay reer banu haashim ayna rasuulka sal alla alay slam waxba aanay ugu fadhin waxba aanay u samayn karin waqad tajallaa dalika arrinkaa wuxuu ka muuqday fii rixlati الnabiyi ila aa'if nabiga sal lla alay slm socdaalkii u socdaal xagga iyo daa'if طalaban liلnusrati isagoo raadinaya in loo gargaaro hiil raadinaya ثuma fi istimraarihi fi طalabi الnusrati min alqaba'il الأkhرى iyo inuu rasuulka sal اlla alيه wasalam uu sii daa'imay in uu raadinayo gargaar uu ka helay qabaa'isha kale bacda ikhfaaqi muxaawalati الطaa'if markuu ku fashilmay amaba markii waxba aanu ka soo hoyin isku daygii uu isku dayay inuu gargaar iyo garab joog uu ka hela reer طaa'if saad garan kartaan rasulka sal lla alay slam meesha uu jooga maka hadduu ximaayo iyo protection iyo iyo taageeris iyo hiil hadduu meesha ka helaya maxaa geenaya xaggaa iyo daa'if oo dadkiisa aanay deganayn meeshaasuu aaday markuu reer daa'if wax ka soo waayey buu haddana qabaa'ilkii kale usii gudbay haddana wuu soo waayey intuba rasuulka sal lla alay slam wuxuu aad raadinayay in marka garabkiisa marka la istaago idan waad dareemi kartaan abu طaalib markuu meesha ka baxay jab weyn baa nebiga sal اlه alay slm markaa ku yimid waqad wacada rasuulu الlahi sal اl alay slm aba طaalib bian ystakfira lah اllaha ma lam yuhna cana dalik rasuulka sal alla alيh wasalamna marka maalinkaas ballan buu galay markuu arkay abu aalib inuusan soo roganin kelimatu laa ilaha illa allah abu aalibna uu yahay adeerkiisaana ugu weyn yahay gar waxaasoo dhan usoo galay buu wuxuu yidhi waxaan kuu ballan qaadayaa adeerkayow in aan ilaahay kuu dembi dhaaf weydiin doonaa haddii aan la ii diidin waa diida laa ilaha illah soo maha anna waxaan ballankaaga kaaga qaadaya inaan kuu dembi dhaaf weydiiyo taa markuu yidhi kadib waa tan aayaddu ay leedahay fanahaahu allahu tacaala bacda xiinin fii awaakhir cahdi almadaniy can istikfaar lilmushrikiin kadib markii la gaaray madiine markii loo safray oo madiine loo hijrooday awaakir alcahdi almadani waqtigii madiine aakhirkiisii ayaa waxaa soo degay aayado nebiga sala allahu alayh wasalam ka reebaya inuu u dembi dhaaf weydiiyey mushrikiinta aayaddaas waa suuratu bara waxay leedahay ma kana lilnabiy waladiina aamanuu an ystakfiruu lilmushrikiin nebiga sala allahu alay waslm muminiintaba inuu u dembi dhaaf weydiiyaan maha dadka mushrikiinta walow kaanuu ulii qurba xataa hadday xigaaladooda ay yihiin bacda ma tabayana lahum min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu ljaxiim kadib markay u caddaatay inay asxaabu ljaxiim ay yihiin aayaddan waxay muujisay abu aalib min asxaabi aljaxiimi inuu yahay aayadday ku caddahay oo meel kale inaan aadaadna maaha aayadday marka ku caddahay bar axaadiida rasuulka sal ly slm waxay muujinaysaa in abu aalib uu markaa ahlu naar uu yahay laakiin ducada nebiga sal alla alay slm maadaama rasulka sal sl ximaayo u samayn jiray in markaa naarta loo fududeeyo oo gaaraysa ilaa labadiisa aanqow riwaayaadka marka taasee marka muujinayaan laga bilaaba maalintaa rasuulka sal lla ly slm uu joojiyey inuu yidhaahdo allahuma kfir licami abi aalib ilah u dembi dhaaf inuu yidhahdo waa uu joojiyey maxaa yeeley qofka hadduu mar mushrikba uu yahay uu diintan ilaahay uu ka baxay inaad tiraahdeed ilaah u dembi dhaaf qofka kan oo dembigiisa dhaaf arrinkaa arrin soconaya maaha waxaa kaloo meesha laga qaada nebiga sala allahu alيyه wasalam ducadiis waa la ajiibaa waan ognahay haddana rasuulka sala allahu alayh wasalam yacni ma dhihin dembigaaga waan dhaafay sida dadka qaarkii ay aaminsan yihin rasulka sal ly slm baa la weydiisan karaa walow anahum id dalamuu anfusahum ja'uuka faاstakfaruu اllah wastakfara lahum الrasuul lawajaduu llaha tawaaban raxiima aayaddu suuraة الnisa ay tilmaamaysa waxay muujinaysaa in rasuulka sal lla ly slm aad u tegi kasoo dhihi karta rasuul allow ilaahay dembi dhaaf ii weydii ee rasuulka sal alla lay slam i dembi dhaaf arrinkaas inuusan sugnayn diinna aanu ahayn bal shirki uu yahay istikaasaduna aanay bannaanayn shay shirki inuu yahay taasay marka ayaddu marka cadaysa laakiin marka meesha waxaa kaaga soo baxay waxa aan aan ku digrin jirna ku cambuulaysan jirnay uwaysun ja'aka mustakiisan famud lahu yadaka alkiraamida aan aan aan nafca allahooda ku kabi jirnana inay baadil ahayd uwaysun baa jaa'aka ku yimid mustakiihan isagoo ku gargaar weydiisanaya fumud lahu nebi maxamed waxaad u taagtaa yaddaka gacantaada alkiraam ee sharafta lahaydna taana inaysan bannaanayn maxaa yaele abu taalib wax loo qaban lahaa rasuulka sal lla alay sl wuxu yihi ilaah baan kuu weydiinayaa ilaahna uu ka diiday wuxuu yidhi maya mushrikiin inaad dembi dhaaf weydiisid maaha marka ninka maanta socda intuu yimi rasuulka alla sal allau aleyh wasalam oo qabrigiisaan dul istaagaya waxbaan weydiisanaya kadibna gacantaa loo soo taagaya waad dareemi kartaa inay baatil iska tahay ama khadiijatu bintu khuwaylidin soo maaha radia allahu canha allaha ka raadli noqdee faqad tuwafiyat qabla alhijrati annabawiya waxay geeriyootay hijrada nebiga ka hor ilaa almadiinati intaani aan loo hijroonin bihalaaثi siniin saddex sano ka hor fii nafsi caami wafaati abi aalib isla sanadkii uu abu aalib uu dhintay bay iyaduna geeriyootay idan sanadka rasuulka sal alla alay wasalam laba dubaa isugu tegey laba arrimoodoo culculus weey waana laba mas'alo aanan sahlanayn laakiin macnaheedana min xay maxay u dhinteen inuu rasuulka sal ly slm uu ka tiiraanyooda maxay qadarta ilahi uu rumaysan yahay laakiin wuxuu ka tiiraanyoda rasuulka sala allahu alayh wasalam eh, sanadkii iyo garabtaaggii isgarabtaaggii laisgarab taagnaa uu waayey taas marka waxaan leenahay caam alxusni haddii ay ay ku magacaabeen ahlulmagaazi wasiyar alxusni min xayث maaha qadarta ilahay inuu diidanaa min xayث inuu waayo dadkii marka garabkiisa taagnaa rixlatuhu ila طaa'if haddana waxaan u gudbaynaa socdaalkii nebiga sal lla alay slam uu galay xagga iyo taawif ina alrixlata ila طaa'if socdaalkii uu nebiga sal lla alay slm u socdaalay xagga iyo taa'if كانت على أثر اشتداad مqاawamaةi qrayشhi للdaعwaةi caqiba وafاati أbi طاaلب waxay ahayd markii ay darnaatay muqaawamadii ay muqaawameeyeen nimankii qoraysh dacwadii ay muqaawameeyeen kadib markii abu طaalib uu geeriyooday abu طaalib markuu geeriyooday geeridiisii ciribteeda markuu geeriyooda kadib ay arkeen nebiga sal ly slm in keligii meesha uu taagan yahay nin looga hibaystana meesha aanu jirin bay waxay bilaabeen inta ay dhibaatayn karaan inay dhibaateeyaan dacwada fasacaa rasuulu اllahi salى اllahu alيyه wasalam liiijaadi markazin jadiidin lidacwa rasuulka sal lla alay slm marka wuxuu u xagliyey inuu samaysto amaba uu helo rog cusub oo baaqa diineed marka uu ka baahiyo wa طalaba nusrata min haqiifin hiilna wuxuu ka dalbado ka raadiyay reer haqiif buu wuxuu yidhi waxaan idinkaga baahanay inaad garabkayga istaagtaan laakinaha lakin reer haqiif lam tastajib lahu mayan ajiibin rasuulka sal ly slm baa wax weydiisay kamayan dhegaysan wa agrad bihi sibyaanaha farashaquuhu bilxijaara meeshii ay u hiilin lahaayeen oo ay dhihi lahaayeen addamu biddam walhadar bilhadar garabkaagaan taagannahay bay waxayba sameeyeen bilcagsi ciyaalkii yareeraa bay ku direen addoommadii meesha joogay bay ku direen markaasaa nebiga sal alla alay wasalam dhagxaan iyo shiid lala dhacay intii la tuuriyeen kara markaa la tuuray roob baa waxaa loogaga dhiga dhagxaan wa fii ariiqi cawdatihi min alطaa'if isagoo ka soo laabta daa'if iltaqىa bicaddaas wuxuu la kulmay nin lagu magaca caddaas aladi kana nasraaniyan faaslam caddaas waqtigaa wuxuu aha nin nasraaniya lakin wuu islaamay waa goorma waa marka nabiga sala allahu alيyه wasalam uu ka soo laabtay socdaalka kan ee noocan ma wax natiija ama miro aanu ka keenin ayuu waddada wuxuu kala kulmay ninkan lagu magaca caddaas وأرخ الواقدي الرحلة في شhوال سنة عشر من مبعث بعda موت أبي طالب khadيiجةa waaqidi oo isagu mu'arikhiinta waaweyn ku jira wuu u taariikheeyey socdaalka kan wuxuu ku beegay uu yihi wuxuu ku beegnaa bishii shawaal sanadkii tobnaad oo nebiga sal alla alay slm mabcadkiisii waa markii abu taalib iyo khadiijo labadaba ay dhinteen wadakara ana muddata iqaamatihi biطaa'if kanat casharata ayaam wuxuuna sheegay muddada nebiga sal alla alay wasalam uu ku nagaa meesha daa'if laleeyahy inay ahayd toban maalmood wasaa'iru haadihi atafaasiil awradaha kutaabu lmagaazi intan in ka badan oo ah tafaasiil fara badan iyo faahfaahin fara badan waxaa soo arooriyey nimanka iyagoo maqaazida wax ka qoray walakin lam tarid riwaayat صaxiixa fiiha siwa ana caaishaةa radi allahu canha sa'lat rasuula اllahi sal اlla alay waslam laakiin riwaayaadkaas oo dhan ee ka hadlay nebiga sal lla ly slm socdaalkiisa daa'if u aaday iyo wuxuu kala kulmay riwaayaadkan aan isku kaakeena hal riwaayo oo saxiixa lama hayo ilaa waxaa la hayaa un keliya riwaayaddii caaisha radia allahu canha oo caaisha xitaa riwaayaddaa iyadaa weydiisa la beegatay rasuulka sal lla lay slm waxay tidhi hal ataa calayka yawmun kaana ashadda min yowmi uxud rasuul allah waxaan ku weydiiyey maalinkii uxud ee dagaalka laydinku jebiyey dad fara badan oo rugicadda ah iyo abaanduuliyaad dagaaleed oo saxaaba saxaabadaada ahna meesha maalintaa lagu legday maalinkaa maalin dhib badan buu ahaa musiibo weyn bay ahayde waxaan ku weydiiyey maalinkaa maalin ka daran weligaa ma kugu yimid intaad noolayd taariikhdaada ma ku soo marta rasuul allah su-aashaa markay weydiisay buu wuxuu yidhi laqad laqiitu min qawmiki wa kana ashadda maa laqiitu minhu yowma alcaqaba id caradtu nafsii cala bni cabdi yalayl ibni cabdi kilaal falam yujibnii ila ma aradت faاnطalqtu ana mahmuum calى wajhi falam astafiq ila biqarni hacali bay qisaduu marka tahay wuxuu yidhi laqad laqiitu min qowmik caaishay tolka aad ka soo jeedado quraysha dhib baan kala kulmay wa kaana ashad maa laqiit dhibka iigu daran oo iiga yimidna wuxuu ahaa yowma alcaqaba maalintii yowma alcaqaba ahayd wuxuu ula jeeda caqabada tan uu tilmaamay waa caqaba bidaa'if ee caqabadii min mina ahayd ee ansaarta uu kula kulma maaha taa way noo iman doontaa arrinkaana waxa uu ku baraarujinaya haamishko oo baa marka ku baraarujiya caqabadan uu ka hadlayo caqabada sideeda maal yaroo ma aragtay carjawa oo buuraha dhex marta way maal yar marka la isugu yimaado id caradtu nafsii cala bni cabdiyalayl ibni cabdilkilaal waxaan isu bandhiga buu yidhi ninkaa lagu magacaabo ibni cabdiyaalayl falam yujibnii ilaa maa aradta dalabkaygii igama ajiibin faاnطalaqtu ana mahmuumun calaa wajhi anuu aad aad u murugaysan baan iska socday buu yidhi hortaydan u socday falam astafiq ilaa biqarni hacaalib maankana wuxuu igu soo noqda buu yidhi markaan gaara meesha lagu magaca qarni hacaalib qarni hacaalib meesha maanta la yidhaha qarnu lmanaazil oo miiqaat ahlunajdi ah ee xaggaa iyo ma aragtay maka sii socota markay maka marka la aadayo ilan soo qolawadaba ma laha meel ay markaa ka cumraystaan ama ka xajiyaan eh, eh, soo ma laha meel ay ka xarmadaan qarnulmanaazi way qarna thacalibka lala joogo meesha baan aada buu yidhi farafactu ra'sii markaasaa madaxaygii kor u qaaday buu yidhi faidaa ana bisaxaabatin qad adalatnii markaasaa waxaan arkay daruur aniga iharaysay i haraysay baan arkay buu yidhi fanadartu fiha faida fiiha jibriil daruurtii baan indhaha la raacay jibriil baaba iga dhex muuqdaba fanaadaanii markaasu jibriil ii qayliyey فقال markaasuu yihi إن allaha caza wajala qad samica qawla qawmika lak in allaha caza wajala qad samica qawla qawmika lak ilaahay wuu maqlay hadalkii ay kugu yidhaahdeen dadka tolkaaga ay kugu yidhahdeen maxamedo yacni waxaan ula jeeda hadalkii aad ku tiri qawla qawmika lak hadalkii aad ku tiri lahum tawey wamaa radduu calayka waxay kugu soo jawaabeen waqad bacatha ilayka malaka aljibaali lita'mirhu bima shi'ta fiihim ilahayna wuxuu kuu soo diray hadda malagga u qaabilsan buuraha adoo markay ku jirtaa amar malgaa wuxuu diyaar u yahay buuruhu u qaabilsan yahay amarkaad siisid inuu sidiisa marka u fuliyo saad garan kartaaba job descriptionka malaa'igta marka loo baxo amaba wadaa'iftooda marka laga hadlayo midna roobka u qaabilsan yahay midna buuraha u qaabilsan yahay midna dabayluhu u qaabilsan yahay midna arsaaqda u qaabilsan yahay intuba ilaahay subxaana wa tacala marka ka howlgeliyay malagan wuxuu u qaabilsan yahay hawshiisuba ay tahay inuu buurahaas un keliya awaamir marka siiyo marka wuxuu yidhi jibriil baa ila hadla bu yidhi anoo murugaysan xaggana waan kasoo waa lagasoo adiyad baan kala kulmo qoraysh waa laysoo eriyey daa'if baan aado albaabada laii furi waayo ibnu cabdiyaaleel baan isku bandhigo waa la ii diiday anoo yaaban oo hore u socda ayaa layla hadla bu yidhi jibriil jibriilna wuxuu yidhi malakuljibaal baa meeshan kuu taagan amar siiba nebi maxamedow markii sidaa la yidhi qaala wuxuu yidhi fanaadaanii malakuljibaali wasallama calaya waxaa ii dhawaaqay malagii jibaasha buuraha markaasuu islaamay uma qaala markaasuu yidhi ya moxamed in allaha qad samica qawla qowmika lak ilahay wuu maqlay hadalkii dadkaaga ay kugu yidhaahdeen wa ana malaku ljibaal anna waxaan nahay malagii buuraha waqad bacatanii rabuka ilayka lita'muranii biamrig ilahay baa ii kaa soo diro waxaana la ii kaa soo diro wax kala maha inaad amar isiisid famaa shi'it waxaad doontid i amar in shi'ta an uطbiqa calayhim alkhshabayn haddaad doontidna labadan buuro akhshabeynka waa laba buuro waaweyn oo maka ku yaal labadan buuro baan labada geed intaan isaga keeno iyagoo dhan shiid muufoo kalan ka dhigay waan baabi'inayaa aday ku jirtaa marka amaraysi ilan maka saad garan kartaan geographically waa meel idoo buura wada ah yani dhulka dhan waa dhul buuraa leeyahay marka aniga amarkayga amaba mas-uuliyaddeeda waxay tahay buurahan ina amar siiye laba buurood baan iyagoo dhanba labada geed intaan isaga keeno ayaa iyagoo dhanba dukum daakum ka dhigaya bal adiga amar un hadalkaa marka la yidhi وهذه الرواية تكفي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولka aل mrka وxuu ugu jawaaبay بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشhرك به شhيئا markaasu yhi waxaan rajaynaya inuu ilaahay subxaanaه وataعaلى dhabaryadooda uu ka soo saaro dhabarkooda dad duul ilaahay caabudayo ilahay subxaanaه وataعala aan u shariik yeelay rasuulka صل ل sلم وxuu yidhi iyaga muhiim maaha waxaa muhiima waxay dhali doonaan badanaa qofka markaad bedeli weysid wax kasta markaad u sheegto uu kaa qaadan waayo dadku waxay yidhahdaan way adag tahay qofka weyn in la bedelo wuxuu kusoo barbaara laakiin mar walba muraahanada waa maxay cala ajyaal alqaadima qolyahan waxaa maaragtay mar walba ay dhahaan kuwan safiinu salaadka soo aqrisa macangaga masaajidda buuxina way tegi doonaan laakiin kuwa soo socdaa noo qoran marka rasuulka sal alla alay wasalam wuxuu og yahay mawduucaas wuu og yahay wuxuu leeyahay anugu kuwan mushkilad ma laha laakiin ilaahay subxaana wa tacala waxaan weydiisanaya rajana ay tahay in ilaahay qolyahan uu dhabarkooda ka soo saaro qolo ilaahay keligii caabude wax kale marka aanan caabudayn arag rasuulka sal alla alay waslam dhibkaabaa loo geystay habaarkii habaarkiisaa la aqbalay habaarkiisa inuu xaq yahay xaqna uu yahay inuu habaaro waxaa muujinaya ilahay uma soo direen ilaahay dulmig uma kaalmeen nebiga sala allah alay wasalam oo lama dhahan jibriil oo la hadal malakuljibaal oo la hadal dulmig looguma kaalmen waxa la dhihi la warjoog ilahay subxaana wa tacala wuu awoodaa inuu nabiga sal alay slam karsiiyey inuu yidhaahdo sida nebi nuux oo kale laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara inaka in tadarhum yudilu cibaadaka walaa yalidu ilaa faajiran kafaaran ilaahay iyagoo dhanba hufta u keen cardaadiqda ka dhiga baabi'i oo haddaad ka tegtid laa yalidu ilaa faajiran kafaaran jamaljaan unbay dhalayaan wax cusub meesha ma imanayaan wuu dhihi kara nebi nuux sida nebi nuux u yidhi oo kale lakiin rasuulka sal lla alay slm waa maxay wuxuu yidhi maya iga joojiya waxaad dareemaysaa qofka markii ahlu diin uu yahay ama ahlu dacwo uu yahay haddii dan gaara oo taada markaad weysid ummadda in la habaaro maaha yani dan gaara qofbaa waxaad arkaysaa hadda waxaad ka hadlay masale diiniya dantiisa gaarkaa markuu yidhahdo waxa la siiyo uu waayo ama sadaqaha lasoo shubo uu waayo ama xoolahan meesha hala keeno uu waayo wuxuu leeyahay habaar baa idinkaga tegey dacwadii baa habaar loogaga tegin maxaa marka sadaqa iyo laba neef adiga kaxaysan lahayd aa muslimka o dhan u baabi'inaysaa wa hadihi riwaayatu takfii liihbaati alxaadiثi min xayثu wuquuci الrixla riwaayadan haddaan aqrinay iyadaa ku filan inay sugto dhacdadan iyada ah oo ah inay rixladu ay dhacday iyo socdaalki inuu dhacay wa raddi ahli الطaa'ifi calayhi bishiddatin iyo reer طaa'if inay nebiga sal اlla alay slm si ad adag ay ula dhaqmeen o ay u radiyeen iyo wamaa carada calayhi min cuquubatihim iyo wixii rasuulka sal lla alay slm ku yimid oo ah cuquubo ah yacni wa raxmatihi bihim wa ragbatihi biistibqaa'ihim iyo naxariista u naxariistay iyo siduu rasulka sal l sl u jeclaa inuu iyaga markaa uu meesha ay joogaan oo baaqi ay noqdaan wa akhiira dikra rixlati اlأliimati fi nafsihi ragma muruuri sanawaat aakhirkana waxay arrintaasu ay ka hadashay xusuusta ay ku leedahay nebiga sal ly slm qalbigiisa iyo xusuustiisa weli waxaa ka go-ila alrixla alaliima socdaalkii laxoga lahaa oo aad i aad u xanuunka badnaa sanawaad fara badan way ka soo wareegtay arag caaisha waxay waraysanaysaa waqti waqti yani aan caaisha goortuu guursada arag yani waqti dambay waraysanaysaa waxay tihi iiga waran taariikhdaada oo qof weydiyo oo kale maalinka kugu yaabka badnaa ii sheeg ama maalintii kugu darnayd yani iyadoo muddo ay ka soo wareegtay buu nebiga sal alla alay slm xusuustaa waana yani maxaa yeelay isaa'ada wax niyadda ka go'da maaha waa wax aad iyo aad ah, u daran weeye rasuulka sal alla alay marka aad baa loo dhibaateeyey maalinka laakiin waxaan ognahay waxa loo dhibaateeyey wax kale ma liajli اllahi jala wacala wa ama ducaahu calى haqiih biqowlihi ama habaarkan la sheego inuu reer haqiif uu habaaray uu yidhi allahuma inii ashkuu ilayka dacfa quwatii wa qilata xiilatii wa hawaanii cala annaas ducadan dheeroo la aqriyo iyo waliqaahu bicadaas iyo kulankan uu la kulmay ninkii cadaaso hadda aan soo sheegnayoo uu kala kulma ninkii nasraani ah dibdama ka islaamay falam yahbut min طariiqin صaxiixa wado saxa oo xadiida kuma sugnaanin laga yaaba qisadu way sugnaan kartaa xaadidku wuu sugnaan karaa laakiin marka loo raaco loo tixraaco loo bandhigo qawaacidda xadiidiga academic ahaan nooma soo baxaysa qisadaas inay sugan tahay lakiin asalan waa sugnaan kartaa waxa uu tilmaamay kaatibka asaaniid qisat cadaas ninka cadaasa leeyahay waa lala kulmay markay leeyahy asaaniiddu ku soo oror waa sida soo socotay shajaro yar buu sameeyey oo yani uu ka saaray fallaarihii loo baahnaa bayhaqi baa wariyey eh, mursalkii zuhri kow mursalkii muuse bn cuqba laba mursalkii maxamed ibn eh, isxaaq wuxuu leeyahy marka wa hadihi almarasiil mursalka zuhri kow iyo mursalka cuqba laba iyo mursalka moxamed isxaaq saddexdoodaba laa tuqawi laa taqوى bبacضiha isma xoojin karaan id الظaahiru maxaa yeele waxaa muuqatay ana makhrajaha waaxid in hal meel ay ka yimideen لأna بن isxaaq wa muسى بن cuqba sidaan soo tilmaamnay ibn isxaaq iyo muسى بن cuqba iyo abوlأswad yani waxaan ula jeedaa muسى بن cuqba ula jeeda iyo ibn isxaaq labadoodaba tilmiidyaani liلzuhri labada zuhri bay arday u yihiin sida zuhri iyo abulswad ba ay culmadu zuwe arday ugu ahaayeen ayaa muusa bin cuqba iyo ibnu xusaaqna arday waxay ugihiin zuhri maadaama hal meel ay ka wediimideen isma xoojin karaan haddaana is xoojin karin waxaan leenahay xadiifiyan qisadan iyada ah xadiifiyan ma sugnaanin laakiin inay dhacday waa suurtagal sida markaa ragga ay soo warinayeen meeshaa waxaa noogu dhammaaday faahfaahintii arrinkaa la xiriiray darsiga soo socda wuxuu ku saabsan yahay alisraa waalmicraaj oo ah darsigii beri bixi doona haddii ilaahi subxana wa tacala yidhaahdo wa ilaahuna billahi towfiiq